asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo labaatanaad ee kitaabka baabu karaahiyati sabti siyaam xidhiirinta soomka la xidhiiriyo ee maalin walbaba la soomo karaahadeeda an cabdiwaaniku marka qofkuu dhibaayo ma qofkaanu dhibaynin waa kaynu kusoo maray xadiidkii xamزة بn cmrin الأslmi radي allahu canhu inuu nebigu u rugseeyey can cabdillaahi bni camr bn اlcaasi radي allahu canهuma qaal balغa الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilahi waxaa soo gaadhay annii asrudu sooma inaan soomka xidhiidhiyo soomka inaan kaxo aan badiyo wa usalli leyla habeen oo dhanna aan tukado faإma arsala ilaya inuu iisoo fariin diray wa ima laqiitu iyo inaan la kulmay midkooday ahayd faqaala markaasu wuxuu yidhi alam ukbar annaka tasuumu walaa tuftir wa tusalli leyl iima sheegin inaad maalin inaad soomto aadan maalinna aad furin habeen oo dhanna aad tukato oo qur-aanku ku dhammayn jiray habeen walbaba salaadda ku dhammayn jiray falaa tafcal ha yeelin fa ina licaynika xadaa yani xaqan maxaa indhahaagu xaqay kugu leeyihiin xaqay kugu leeyihiin waa riwaaya kale waxayd haddaad sidaa yeesho inaka in facalta dalika hajamat caynuka indhaha baa guraya oo indha yaraynaysaa indha daraynaysaa marka indhahaada xaq bay kugu leeyihiin walinafsika xadaa naftaaduna xaq bay yani nasiib bay leedahay yani xaq bay kugu leedahay xadaha min araaxa inaad siisaa bay kugu leedahay waliahlika xadaa ahalkaaguna waxay kugu leeyihin iyadoodana qayb bay kugu leeyihiin haweenkaagi walizawrika caleyka xaqan weliba martidaadi iyo kuaziyaati فصم وأفطر صومna أfurna وصل ونم tukana seexana وsم min kuli شhهri min kuli caشhaرaةi أyaami yوma tobankii maalmoodba waxaad ka soomtaa maalin yani bishiiba saddex maalmood walaka ajru tisca sagaalka kalena ajirkoodii baad leedahay ila waa lagu laalaabaya qaala إnii ajidnii aqwى min dalika ya nabiy الlah waxaan is helayaa inaan intaas ka xoog badnahay rasuulka ilaahay waxay u daray qaala fasum siyaama daawuuda calayhi الsalaam soomkii daawuud soom qaala wakayfa kaana daawuudu yasuum ya nabiy allah qaal kaana yasuumu yowma wayuftiru yowma walaa yafiru idaa laaqa mana calali jirin marka cadow ka hor yimaado iska maanu calali jirin maalina waa soomi jiray maalina waa afuri jiray salaadiisana markaasaan waa kii sheegay inuu intaana sixin jirta inuu yeeli marka salaadiisana salaad salaad sunada si loo tukadana taasa ugu fiican salaad soon sunnaha si loo samaystana tana ugu wanaagsan soonka daawod wa kaana laa yafiru min idaa laaqa mana aanu carari jirinoo geesi buu ahay marka cadow iska hor yimaadaan ma aanu carari jirin qaala man lii bihaadihi ya nabiy allah yani ma yadmanu lii haadihi ya nabiy allah yaa tan ii damaani kara inaan inaan yeeli karo qaala caطaa caطaa ibn abi rabax ba wuxuu yidhi falaa adri kayfa dakara siyaama alabad siyaam alabad siduu uga hadlay ma garanayo xadiidka kada faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam laa saama man saama alabad laa saama man saama alabad isaga cabdullahi ibna camri sidii i weydiiyey ma garanayo lakin nebiga alayh sala slam sidaas yidhi qofkii qofkii weligii soomaayo ma soomin nebiga alayh الsalatu wasalaam ayb xadiidkii abu qataadana waa kaynu ku soo maray sida kale nebiga alay slam baabu afضل الصiyaam baabun afضل الصiyaami صiyaamu daawuud soomu yowmi waifطaaru yowm can cabdillaahi bni camrin radi allahu canهuma qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam ina axaba الصiyaami ilى اllahi صiyaamu daawuud وaxaba الصalaati ilى اllahi salaatu daawuuda عalayh الsalaam soomku ilaah uu jecel yahayna soom sunna ah weeyaan ilaah u jecel yahayna waa soomkii daawuud salaad sunaad uu ilaah ugu jecel yahayna waa salaatii daawuud kaana yanaamu eh, nisfa leyl habeenka nisfiisa horuu seexan jiray wayaquumu uluahu ulukiisu soo jeedi jiray salaad tukan jiray wayanaamu sudusahu suduskiisa dambena waa seexan jiray wa kaana yasuumu yowman wayuftiru yowma baabu man yusbixu saa'iman mutaطawican uma yuftir عن cائشhaةa رضي الله عنها qاaلت dkla عlي النبي صلى الله عليه وسلم ذات yوم maalin buu ii soo galay nebigu عaليه الصلاaةu وaسلام faqاala markaasu wuxuu yidhi hal cindaكم شhay wax ma haysaan wax cuntaa ma haysaan qulnaa laa mayaan nidhi qaala fa inii idan saa'im marka waan soomayaa waan soomayaa marka soomka sunnaha ah in la niyoodo bacda alfajri la niyoodo waa banaanta hada kabir in la niyoodo laakiin waa midka tabiirka loo rabaayo waa midka qarabka sharka waa inaan intaas fadhisaan uma ataanaa yawman aakhar maalin kaluu noo yimid faqulnaa waxaan yaa rasuul allah eh, uhdiya lanaa xaysun waxaa naloo soo hadiyey xays baa naloo soo hadiyey xays waa timir iyo aqid iyo subag iyo waxyaalaha oo isku isku mxuah isku cajiimo ayaa la yidhaahaa oo kale la iskaga dhigo fa qaala markaasu wuxuu yidhi ariinayhi itus faqad asbaxtu saa'iman waana sooman baaba waa ii beriyey halkeen kala waa cunay marka qofka mxuah qofka sooman ee soon sunna ah wuxuu heli karaa inuu iska afuro waa heli karaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن المنذري رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف الاعتكاف معناه في اللغة هو الإقامة الإقامة على الشيء shay in lagu nagaado oon laga dulguurguurin oo lagu sugnaado wax kastaba ahaatee kaasaa la yidhaahaa marka sharcigana waxaa looga jeedaa masjidka oo lagu nagaado oo cibaado loogu nagaado cibaado la xidho oo la niyoodo oo gaarkeeda weeyaan baabun mataa yadkulu man araada alictikaafa muctakafa qofkii muddo qabsada muddo inuu ictikaafo doona goormuu gelayaa meeshii uu ku ictikaafayey عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم إذا أراada أن يعتكف صلى الفجر ثuma دخل معتكفه salaada samaysankii tukadayo marka meesha ku ixtisaabaya kale matrasana waxaa laga wada xajooyin samaysan jiray xasiirka inta loogu tarmin jiray masjidka dhexdiisa halkaasuu geli jiray wa annahu amara bikibaa'ihi fadurib waxaa amray nebigu calayhi salaatu wasalaam qaymadiisii qaymadiisii in loogu dhiso masjidka dhexdiisa loogu dhiso amray markaasaa loogu dhisay araada الاctikaafa fi اlcashri اlأwaakir isagoo doonaya tobanka dambe min ramadaana inuu ictikaafo doonaya yuu nabigu alayه الsala slam wuxuu amray in loogu dhiso qaymadiisii masjidka loogu dhiso faamarat zaynabu biqibaa'iha fadrib zaynab baa iyadana muxuu ahay iyadana amar ku bixisay qaymadeeda in loogu dhiso masjidka markaas ayana loogu dhisay wa amara غayruha min azwaaji الnabiy salى الlahu عalayhi wasalam biqibaa'iha fadrib qaar kale marka isku masayreeno mid waliba anaha lagu dhisay kayga halkaa lagu dhisay baytida waa loogu dhisay falama dakala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam alfajra markuu salaadii subax nebigu alayh الsalaatu wasalaam falama sallaa rasuulu الlahi salى الlahu alay slam alfajra subaxii markuu tukaday nebigu alayh الsalaatu wasalaam nadara eegay faida alakbiya iyaga oo qaymooyinkii alakbiya waa jamc qibaa guryihii ay dhisteen haweenka nebiga alayh الsalaatu wasalaam ay dhisteen ayuu arkay faqaala markaasu wuxuu yidhi albira yuridna ma khayr bay ula jeedaan waxaan inay khayr ula jeedaan ma malaynaysaan masayba sida u yeelay faamara biqibaa'ihi ebihiisa gurigiisa buu nabigu alayh salatu amar ku bixiyey faquwida waa la dumiyey wa taraka alictikaafa fii shahri ramadaan ictikaafka bishii ramadaan waa ka tegay nebigu alayh salaatu wasalaam xataa atakafa fi alcashri اlأwali min shawaal ilaa tobankii hore shawaal uu ictikaafay sanadku waa baajiyey fii ramadaan marka wuxuu ku qadeeyey shawaal buu ku qadeeyey nebigu alayh الsalaatu wasalaam marka kolkuu rabo inuu habeen iyo maalin ictikaafo ama maalin uu ictikaafo ama bil uu ictikaafo qofka haddii uu rabo muddo on go'an inuu qabsado markuu rabo kolka salaada subax la tukado waa inuu meesha ku ictikaafayo tago baabu الاعتikaaf baabu اعtikaaf fi اlcashri اlأwal alcashri الأwal wاlcashri الأwsط tobanka hore iyo tobanka dhexe ictikaafkooda ee ramadaan yani can abi saciidin الkudriyi radي allahu canhu qaala ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam اctakafa alcashra الأwala min ramadaan tobanka hore ee ramadaan ayuu ictikaafay nebigu alayh الsalaatu wasalaam isagoo raadinaya laylat اlqadr laylat اlqadri buu raadinaya marka tobanka hore uu ictikaafay ثuma اctakafa alcashra alأwsaطa tobanka dhuxu haddana ictikaafay waa kaa horaysaa baa la yidhi habeenkaa qalbaysa markaasuu tobanka dhexana ictikaafay fii qubbatin turkiyatin siddatuhaa xasiir qubbad turkiya lagu sameeyey oo albaabkeeduna uu yahay darin uu yahay buu ku itikaafay nebigu alayh salaam qaala faaqada alxasiira biyadihi gacantii xasiirkiisa nebigu alayh salaatu wasalaam ku qabtay fanaxaahu min naaxiyati qubba naxaahu yani waa waa waa rogay daahir buu rabay nebigu alayhi salaatu wasalaam xasiirka ah biyadihi minaaxat alqubba uma aqraca ra'sahu madaxiisuu soo bixiyey fa kallama annaasa dadkuu la hadlay fadanow minhu waa u soo dhowaadeen fa qaala markaas wuxuu yidhi innii ictakaftu alcashra alawal tobanka horaan ictikaafay altamisu haadihi leyla habeenkii isagoo anigoo raadinaya habeenkii laylatulqadriga anuu laylatulqadri raadinaya yaan tobanka horaan ictikaafay uma اctakaftu alcashra alawsط tobankii dhaxan haddana ictikaafay uma utiitu waa la ii yimid oo faqiila lii waxaa la yidhi inahaa fi lcashri alawaaqir tobanka dambay ku jirtaa yaa la yidhi faman axaba qofkii jeclahu minkum idinka idinka mida an yactakifa inuu ictikaafo tobanka dambe falyactakifa ictikaafo faاctakafa annaasu macahu dadku waa ila ictikaafeen tobankii dambe qaala wuxuuna yidhi nabigu alayh الsalaatu wasalaam wa inii uriituhaa waxaana lay tusay laylata witrin habeen witriga inay tahay habeen tira isku dhimanaha inay tahay baa lay tusay wa annii weliba waxaa lay tusay annii asjudu anigoo ku sujuudaya sabiixataha aroorteeda fii tiinin wamaa dhoobo iyo biyo dhexdeedana ku sujuudaya baa lay tusay waa waabarisay nebigu calayhi salaatu wasalaam bileylati ixdaa wacishriin habeenkii kow labaatanaad ayuu waabarisay nebigu calayhi salaatu wasalaam waqad qaama ila subxi isagoo salaaddii subax u kacay wamaطarat isamaaru cirkii baa da'ay fawakafa almasjidu masjidkii baa darooray daroori soo sii daayey faabsartu waxaan arkay buli abu saciidin alkhudri radia allahu canhu alطiina waalmaa'a dhoobadii iyo biyihii baa ku arkay muxuu ahay nabiga alayh salaatu wasalaam wejigiisa iyo sankiisa ayaa ku arkay bula dhoobadii iyo biyihii isagoo aroobtiisu da-ay wabiskana wuxuu ku dadnaa cawma dusha kaga dadnayd taqdigiisu mu ahayn bisan ahayn soo daadiyey biyii soo daadiyey oo biyihii iqaamadii ay masjidka dhex fadhiisteen uu ku dhex sujuuday nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa marka markuu salaadii subax ka soo gadoomay isagoo wejigiisa iyo sankiisa roobadii iyo biyihii ku yaalaan fakharaja wuu baxay xiina faraqa min salaati subxi salaadii subax markuu dhammeeyey ayuu baxay wa jabiinuhu wejigiisa iyo wa rawhatu anfihi sagkiisa caanadiisaba fiihima tiinu walmaa dhowr iyo biyo ay ku yaallaan nebigu hiya laylatu ixdaa wacishriin min alcashri alawaakhir habeenkii marka kun iyo labaatanaad ee tobanka dambe ka mid ahay ay ahayd habeenkaas marka abu saciid alqudri u haystay inay leylatu leylatulqadr ay tahay ila calaamadeedii bu arkay nebigu alayh isalaatu wasalaam marka waxaa suurowda baa laydhaha laylat اlqadrigu inay mutanaaqila tahay kaa suurowda axaadiid dhowroo fara badan oo midba u ekaysinaysa habeen u ekaysinaysa ayaa ku saabtay laylat اlqadriga laakiin kulli axaadiidku waxay isugu wadatay inay tobanka dambe ku jirto inay tira dhiman ku jirto iyo kulli waa isugu wadatay marka inay mutanaaqila tahay baa suuroobi karaysa buu leeyahay xaafid ibn xajar axaadiidtaasa kulligeed loo wada jamciyo laakiin habeenka ugu aanaysan waa habeenka labaatan iyo toddobada labaatan iyo toddobada labaatan iyo sagaalka kuwaas aad ugu aanaysan baabu اctikaafi alcashri اlأwaakiri min ramadaan عن cائشhaةa رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم kاna ycتkف الcشhر الأواkخر من رمضان tobanka dambe رaمضان ayuu اعtikaafi jiray sanadka abu سعيid الkudri uu sheegay ee رaمضaan oo dhan ba uu اعtikaafay sodonkeeda buu اعtikaafay intii ka dambaysa tobanka dambe un buu اعtikaafi jiray xatىa توفaahu الlahu عaزa وaجل ilaa uu ilaahay ka oobsaday ثuma اعتكفa أزواaجuhu min baعdihi haweenkiisiiba marka iyaguna dabadii اعtikaafay oo iyaguna intay noolaayeen mid waliba ay tobanka dambe اعtikaaf ku jirto marka tobankaa dambe اعtikaafkoodu sunno weeyaan اعtikaafkuna masjid kastaba ka asaxaya masjid alxaraamka iyo masjid nebiga nebiga keliya meahe masjid walbaba waa ku asaxaya masjidka jamaaca jaamica jumca lagu tukado iyo kuwa jumca lagu tukanin ku xaafadeen ku weyn intaba waan ku asaxaya baabun اجtihaadu fi اlcashri اlawaakhir tobanka dambe dadaalka la dadaalo ee cibaadada lagu dadaalo عن cائشhaةa رضي الله عنها qالت kاna رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم إida dkla الcashru tobanka dambe ee ramadaani markay galaan أxyaa laylahu أxya leyla habeenka waa noolayn jiray وayqda ahlahu darkiisana waa toosan jiray hurdadana ka toosan jiray wajada waa dadaali jiray washada اlmi'zara go-u isku dhuujin jiray go dhuujisan jiray go-u jiray go-isu mxaha guntigiisu isku adkayn jiraydaas laba seed labadaba waa lagu fasiraa mid waxaa weeye ananahu kaana yactazilu nisaa haweenka waa ka fogaan jiray yani haweenka tobankaa beri ee dambe haweenkiisa uma dhowaan jirin laakiin labaatanka hore haweenkiisa marka waa la kulmi jiray nebigu alayh الsalaatu wasalaam saa waa lagu fasiray yani waxaa kinaaya can ictizaali الnisa waxaa kaloo lagu fasiray inuu yahay mxuahay kinaaya an اlijtihaad fi اlcibaada cibaadadu aad ugu dadaali jiray bab fi laylaة الqadr وتxriha fi اlcashri الأwaakhir min ramaضan can ibni cmra radي allahu canهuma qaal qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيh waslم iltamisuuha ka raadiya bilcashri alawaakhir tobanka dambe ka raadiya yani leylat alqadr leylat alqadrigu ka wadaa ebi soo haada mid uu leeyahay waa leylat lqadr leylat lqadrigu tobanka dambe ku jirtaayo tobankaa dambe ka raadiya dacuufa axadukum midkiin hadduu tabar yareeyo oo tobankao dhan uu wada suuragooda inuu wada dadaalo oo tobankao dhan uu wada raadiyo aw ajaza aw cajaza am caajizo falaa yuglabana can sabci bawaaqi toddobada dambe toddobada u dambaysa iyaga aad ugu sii dadaalo hadduu tobankao dhan wada kari waayo toddobada dambe yani iyaga xabna aanu ka celinin oo ana aan uga xoog roonaanin oo tobanka toddobada dambe aad ugu dadaalo marka waa inaad toddobada dambe kusii jirto baabun laylaة اlqadri laylaة إxdaa وعishriin qad taqadama xadiiث abi saciid الqudri radi allahu canhu fi dalik xadiiث abi saciid الqudri oo isagu marka tusinaya inay laylaة waaxid وعishriin tahay baynu isaga kaa ku soo maray baabu laylaة اlqadri laylaة ثaلaaثa وعishriin can cabdillaahi bni unaysin radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh waslama qaal uriitu laylaة اlqadri laylaة اlqadri baa la tusiyey waa la tusiyey nebiga alayh الsalaatu wasalaam yani waa loo cayinay habeenkay tahay baa loo cayinay uma unsiituha haddana waa la waa la ilowsiiyey kolkuu soo baxay inuu isagoo dadka u sheegadoonaya oo laba ninoo murmaysa deen isu haysata ula kulmay nebiga alayh salaatu wasalaam labadii nin buu ku shuqloomay kala hagaajintoodii iyo markaasa la iloogsiiyey ayb wa araanii waxaana isku riyooday fii sabiixatiha aroorteeda asjudu anigoo ku sujuudaya fii maa'in watiin biyo iyo dhoobaana ku dhex sujuudayaan riyooday aroorteeda waa sida abu saciid alqudri uu sheegay oo kale qaala famtirnaa laylata alaain waishriin habeenkii saddexiyo labaatanaad yaa muxuahana la roobeeyey ayna roob noo da-ay fasallaa binaa rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay baa la dujiyey faاnsarafa waa ka gaddoomay wa ina ahara almaa'i watiini calaa wajhihi calaa jabhatihi isaga oo dhoobadii iyo biyihii raadkoodii uu ku yaallo wejigiisa uu ku yaallo waa arkayyo sankiisa qaala kaana cabdالlahi bnu hunaysin yaquul laylaةa aلaaثin وcشhriin abu saciidin اkudri muxuu dhahayay laylata waaxidin وacشhriin marka waa suurooday labada habeen bay muroogtay waa iska suuroodaa inay tirada isku khilaafeen waa iska suuroodaa tirada dad baa waxay u tirin jireen habeen bay soo hormarin jireen qaarna bisha gadaal bayna kusoo tirin jireen tobanka dambe marka marka maalin habeenka habeenkan habeenka subananiil kow ka dhigi jireen oo tobankaa habeenka ugu horreeya ka dhigi jireen marka filadayna isku khilaafeen iska siro marka cabdullaahi ibn unays sidaas isagu u wariyey qisada eh, abu saciid sidaa kala baabun iltabisuuhaa fi altaasicati waalsaabicati waalkhaamisa habeenka sagaalaad iyo habeenka shanaad iyo habeenka toddobaad in er iyagana gaar loo raadiyo can abi saciidin الkudriyi radي allahu canhu qaal اctakafa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm alcashra alawsطa min ramadaan tobanka dhexee ramadaan buu ictikaafay rasuulka ilaahay yaltamisu laylaة اlqadr isagoo laylaة اlqadri raadinaya faqiila lahu markaasa waxaa lagu yidhi qabla an qabla an tubaana lahu intaan loo caddaynin ka horow falama inqadaynaa tobankii markay dhammaadeen amara bilbinaa'i faquwid dhismihii loo dhisay uu faray ama ku bixiyo markaasaa la dumiyey ثuma ubinat lahu waxaa loo cadeeyey أnnaha fi اlcaشhri اlأwaakir tobanka dambe inay ku jirto faamara bاlbinaaءi fauciid binihii buu amar ku bixiyo waa la soo celiyey meeshiisi baa lagu dhisay ثuma kharaja calى الnaasi dadku u soo baxay faqaala wuxuu yidhi yaa أyuha الnaas inaha kaanat ubinat lii laylaة اlqadri inaha ay اlqصة xaaladdu waxay tahay kaanat ubinat lii waa lai cadeeyey laylat lqadr laylat lqadri baa lai cadeeyey wa inii kharajtu waanan soo baxay liuqbirakum biha inaan idiin warramaan u baxay fa rajulaani laba nin baa yimid yaxtaqaani oo doodaya yani xaq isu sheeganaya xaq isu haysta yaa yimid macahuma shayaan uu shayaan la jiro shayaan isku dirayo fanusqaytuha waa laydin siiyey shayطaankaas sababtiisa iyo doortaas shucbigeeda ah, muranka muslimiinta ka dhex dhacay iyo shucbiguu leeyahay xumaantiisa ayaa lagu ilowsiyey rasuulka ilaahay leyladaas faadilada inuu cayino faltamisuuha fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe ka raadiya min ramadaan faltamisuuha fi taasica habeenka sagaalaad ka raadiya wsaabicati alkhamisa habeenka toddobaad iyo habeenka shanaad iyo kuwa ka raadiya qaala qultu waxaan ya abaa saciid saaigu abi saciidka warinayaa wuxuu yidhi innakum aclamu bilcadadi mina tirada idinkaa naga yaqaana idinkaa tirada naga yaqaane habeenka sagaalaad iyo habeenka shanaad iyo habeenka toddobaad muxuu ka wadaa nebigu alayh salaam qaala ajal annagaa idinka naqaana naxnu axaqu bidalika minkum annagaa taa idinkaga xaq badan qaala qultu waxaan idhi taasicatu wsaabicatu waalkhaamisa raasicada iyo saagada iyo qanjada maxayr muxuu ka wada nebigu alayh salaatu wasalaam qaala markaasu wuxuu yidhi idaa madad ixdaa wa cishruun kow iyo labaatan markay tagaan faalatii taliiha intayni wa cishriin la xidhiidha oo habeenka labiyo labaatanaad ah iyo taasica bela marka kasoo tirinayo xagga masaa'id kuka kasoo tirinaya habeenka kow iyo labiyo labaatanaad iyo habeenka sagaalaad marka waaynu soddonka ka soo tirinay tobanka tobanka habeenka u dambeeya kasoo soo tirinay marka habeenka sagaalaad uu sheegay sagaalaad uu sheegay nabigu alayh isalaatu wasalaam abu saciid alqudri wuxuu ku fasirayaa habeenka allaga labaatanaad ayb marka xadiidkiisa abu saciid alqudri aynu soo marray habeenka roobka u da uu sheegayeyna aroortii roobka u da aroorta waxa ayd ka horraysay habeenkii labaiyo labaatanaad habeenka labaiyo labaatanaad maanta soo geli doonto marinta riba ayb marka inay tirada habeenkaa dambe uu leeyahay iyo kan dambe kan hore inay leedahayna alla agma ayb habeenkaasaa marka habeenkii sagaalaad wa idaa madad wa cishruun labaatan iyo saddex markay tagaanna falatii taliiha asaabica ku xigtaa todobadii ah saddex labaatan markay tagaan ayb waxay ku xigtaa inay taxraar noqoto ba marka sidaa daahirka marka gadaal buu ka soo markay tagaanna habeenkii ahaan lahayd inay toddoba inay lix noqoto marka ayb la sheegaya awtaar tobanka dambe awtaarkeeda isagu marka abu saciid alqudri saasuu ku wada awtaarta marka waa inay tahay habeenka habeenka muxuada habeenka soddonaad iyo ka sideed iyo labaatanaad sidaa waa inay kor uso arag ilaa laba iyo labaatanka gaar ayb baabu laylaة الqadri laylaة sabcin وعشhriin عan zir bni xubayshin raximah اllahu taعaalى qaal sأltu ubaya bna kacbin radي allahu canhu faqultu ina أخاaka bna mascuudi yaqulu man yaqum الxawla yusib laylaة الqadri sanadka o dhan qofkii soo jeeda sanadka o dhan tukadaayo laylaة اlqadri waa haleelayaa buu leeyahay walaalka ibn mascuud yidhaahaa saasaan ku idhi zir ibnu xubaysh ayaa le waxaan ku idhi ubay ibnu kacb waxaan ku idhi walaalka ibnu mascuud sidaasu yidhaha oo laylat lqadr marka inay sanadka o dhan ku dhex jirto oo ku qarsoon tahay bin ay kufaas ahayn habeen gaar saasuu sheegaa faqaala markaasuu yihi raximahu اllahu araada an laa yattakila الnaasu dadku inaynay mxaa isdhiganin oo habeen keli habeenne keliya ama bil keliya unayna isku hadlaynin oo sanadkoodana ay dadaalaan iyuu rabaa sida wuxuu u leeyahay ma aha leylat اlqadr aqoonin bisha ay ku jirtee idinku idin leeyahay mxaa bil keliya uyaynaan mxaaay dadaalkiina isugu geynin amaa inahu qad calima wuxuu uu og yahay أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين sidaa waa ogyahay ibn mascuud inay ramadaan ku jirto oo tobanka dambe ku jirto oo habeenka toddoba iyo labaatanaad ay tahay wuu yaqaanaa ibn mascuud ee wuxuu sidaa idin yidhi wuxuu siyaasadaas ka wataa uma xalafa waa dhaartay ubay ibnu kacab laa yastafnii isaga waxba soo reebayna insha allah waxbatoona aan odhanaynin oo wuxuu ku dhaartay annahaa leylatu sabcin wa cishriin inay habeenka labaatan iyo toddobaad tahay buu ku dhaartay ubay bnu kacb faqultu markaasan waxay biأyi shayin taqulu dalika ya abalmundir sidaas daliilkeed ku leedahay oad ugu dhaaranaysaa qaala bilcalaama aw bilaaya alatii akbaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam calaamadeed rasuulka ilahi noogu sheegay aayad iyo calaama oo islammaanay taawigoon baa labada kelima kala shekeeyey calaamadii rasuulka ilaahay noogu sheegay ayaan ku garanaya annahaa taطluc annahaa iyo shams yani qoraxdu inay soo baxayso yowmaidin maalintaas laa shucaaca laha iyadoon shucaaca lahayn oo aad moodo baaf nuxaasa midabkeeda aad mooddo guduudan oo mudawaa bay soo baxaysaa habeenka aroorteeda saasuu noo sheegay nebigu alay slam marka habeen muxaas calaamadaana waxaan ku aragnay buu ka wada yani leylatu sabc cishriin leylatu sabc cishriin marka adigu habeenkaasa ugu aanaysan leylatu qadri inuu yahay mxuu ahay axaadiis oo dhowrana ay ku timid mxuu waana hadda marka looga haysta leylka qadr kitaab la ictikaafo arkan sida iyo sida zaxmada ka dhacda iyo amirka ugu dambaysay iyo meelaha qaarkoodna idaacaadka iyo masaajidda kale iyo mxuu ay ku jeedaan marka habeenkaas waa ugu aanaysan yaha mooyaane jaazin ma aha ma aha wax go-an ma jiro oo leylka habeenkaa maxay ka kitaab lxaj baabu fardi اlxaji marata waaxida can abi hurayrata radi allahu canhu qaala khaطabanaa rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslam faqaal ayuha الnaas qad furida calaykum اlxaju faxujuu xaj baa laydinku waajibiyey xajiya ayuu yihi nebigu alayh الsalaatu wasalaam faqaama rajulu nin baa kacay faqaala rajulu nin baa yidhi akulla caamin ya rasuula allah ma sanad walbaba baa rasuulka ilaahay fasakata waa aamusay xataa qaalahaa alaaan ilaa saddex goor ka yidhi faqaala rasuulu llahi sal la alay sl markaas rasuulka ilaahay wuxuu yidhi low qultu nacam lawajabat haddaan haa idhaaho waa waajibi lahay wama khaطactu maana igaan karte kaanaad walbaba waajibayna kurta haddaan idhaaho ma igaan kari karte ayb uma qaala markaasi wuxuu yidhi daruunii idaaya maa taraktukum intaan idin daaya waxay kaarinahay qudadina intaan adigni daayaba waxay qodqodinay daaya fainamaa halaka man kaana qablakum ummadii idinka horreeyey waxay ku baabiceen bikasrati su-aalihim su-aalbannadooda ambiyada ambiyooyinkooda waxalba su-aalayeen oo tafaasiil aan ilaahay aanu horteeda ku waajibin ay su-aaliyeen iyo wakhtilaafihim iyo khilaafkoodii calaa ambiya ambiyadooda khilaafi jireen ambiyadooda waxay faraanna waa khilaafi jireen su-aasana ku belin jireen labadaa xaaladood bay ku lumeen ummadihii hore fإdaa amartukum bishayin wax haddii aan idin faro faatuu minhu ma stactum intaad ka kartaan la imaada shaygaa la imaada markaan idin dhaho saan ula imaadnaa iyo saan yaalla iyo waxba hadiina siday banu israa'iil ay yeelana markii sac gawraca la yidhi midabkeedu muxuu yahay da'deedu maxay tahay waxyaala sidaas oon sacun kolkii la yidhahday sacun kusoo qabsaa neefla oon kusoo qabsadaa gawracan wau noqon lahayd marka sidaasoo kale ha yeelana guuleed waxa yeal markaan idha ah, sida idinku soo arooda idinku dhigaan ad ula imaan karaysaan ula iga daaya waidaa nahaytukum can shayin waxdaan waxay ka daayaan idindhaahana fadacuuhu ka taga hawaab lxaji xajka hawaabkiisa iyo walcumrati cumrada hawaabkoodii ayuu maarata baab u yahay can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi alcumratu ila alcumra kafaaratun limaa baynahumaa alcumratu cumradii ila alcumrati cumrada kale intii laga gaaro kafaaratun limaa baynahumaa kafaaratun waxay kafaalo u tahay limaa baynahumaa labadaa cumro intuu dhexaysa ayay kafaalo u yihiin waalxaju almabruuru xajka mabruurka ahna oo wax macsiya aana lagu dhex samaynin oo sidii wejigiisa wanaagsanaa lagu gutayna laysa lahu uma sugnaanin xajkaas jazaaun jazaa uma sugnaanin ila aljanna janna maahane xajka ah, mabruurka ah waa midka macsida aan lagu dhex samaynin marka nabigu wuxuu lehy sal alay wasalam haddii saas loo guto xajkii abaalmarintiisu waa janna buu yidhi wax kale maahan ahan cumradana waa la mid oo qofta dunuubtii ka dhacday intii u dhexaysa labadaa cumro ayay kafaaro u yihiin can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi man ataa qofka yimaada hada albeyt beytkan asaga qofka yimaada oo falam yarfud aan rafathin oo walam yafsuq aan aan maarata dambaabinna rajaca waa noqdaa qofkaas kamaa waladathu ummuhu hooyadii sidai u dhashay oo kale ayuu u laabtaa oo dembigiisao dhan waa la tirtiraa man ataa qofka yimaada hada albeyt beytkan qofki yimaada oo falam yarfud aan rafatin oo maaragtay marka eh, rafadka waxaa loo jeedaa wax allayo wixii maaragtay ama gabay ah ama qiso ah oo nin iyo naag ku saabsan ayaa loo jeedaa oo kaftan ah oo ninkii naagta ayagu xajka joogaan ay ku kaftamaan waa isguursan doonaa iyo meeshaasaan saasaan yeeli doonaa iyo waxaasaan ku siin doonaa iyo xoolahaasaan ku siin doonaa iyo inuu yidhaahdo ayaa la diidayaa man ataa qofkii mala haadal beyt oo falam yarfud aan rafasin oo aan maaragtay kaftamin oo walam yafsuq aana dambaabin rajaca waa laabtaa qofkaasi kamaa waladathu ummuhu hooyadii sidii u dhasho oo kale ayuu u laabtaa oo dembigiisa oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacala waa uu ka tirtirayaa baabun wuxuu baabu yahay fii yowmi xaji alakbari xajkii weynaa ayuu baabu yahay can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacaanii waxaa idil abubakr sidiiq fi lxaja xajkii maaratay ayuu maaratay idiray allatii xajkaasow amarahu uu kaga amiir dhigay caleyha dusheeda rasuulu llahi sal alla alay wasalam oo abubakr amiir kaga dhigay inuu dadka maaratay uu maaratay xajisiiyo qabla xajat alwadaac ayuuna ahaa xajkaas xajat alwadaac ayuu nabigu uu xajiyey hortiis ayuuna ahaa marka xajatulwadaac ayuu ahaa marka wuxuu ahaa caamkii eh, sanadii sagaaleed oo hijriyada ayuu xajkan isaga ahaa oo maaragtay bacda caami alfatxi caamalfatxiga ayuu ka dambeeyey maxaa yeele caamalfatxiga wuxuu ahaa sanadii sideedaad markaa nabigu sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisii eh, way bishii shawaal markii la gaaray waa ay baxeen oo maarata xaggaas iyo madiina iska aadeen ma aysan xajanin oo way iska laabteen marka caadadii dadkii kufaarta ahaa ayaa meesha taallay weli oo ilin dadkii maaragtay ma wada islaaminoo gaalnimadii a kusii dambaysay marka caadadaas waxaa ka mid ahayd waxay dawaafi jireen kacbada ayay dawaafi jireen ayagoo qaawan ayagoo qaawan bay kacbada dawaafi jireen dadka ka yimaada khaarij alxaram xaramka bannaankiisa dadka ka yimaada ayaa saa samayn jiray marka haween iyo ragg waxay yihiinba ayagoo qaawan bay dawaafi jireen markaas waxay dhihi jireen maaragtay ku dawaafi mayno dharkaan dharkaan aan ilaahay ku caasinay ku dawaafi mayno waa iska shabaynaa marka nabigu sal ly slam inuu markaas yimaado ma uusan doonin abuubakar buu dadka amiir kaga dhigay markaasuu yidhi adig soo xajisay qabla xajat alwadaaci xajat alwadaac hortiis ayuuna ahaaday xajkaas fii rahadin jamaaco dhexdeed ayuu maaragtay amiir uga dhigay fii jamaaco dhexdeeda oo yu'duuna maaragtay yu'adinuuna dheh ogeysiinaya fi nnaasi dadka yowma anaxri maalinka maarata dhundhowga maalinkiisa dadka ogeysiinaya oo maxay dhahayaan markaas laa yaxuju bacda alcaami sanadan wixii ka dambeeya uusan soo xajinin mushrikun mushrik uusan soo xajinin laa yaxuju uusan soo xajinin bacda alcaami sanadan wixii ka dambeeya mushrikun mushrik uusan soo xajinin saasay odhanayaan bilbeyti beydkii uusan soo xajinin mushrik curyaanan isagoo qaawan isagoo qaawan maaragtay yuusan soo xajinin laa yaxaju yuusan soo xajinin bacda alcaami sanada wixii ka dambeeya mushriku mushrikuun soo xajinin walaa yaduufu yuusan dawaafinna bilbeyti beytka yuusan dawaafin curyaanan mid qaawan yuusan beytka dawaafin qaala ibnu shahaab wuxuu yidhi wa kaana ibnu shahaab azuhri wa kaana xumayd ibni cabdiraxmaan yaquul wuxuu dhihi jiray buu yidhi yowma naxri yowma naxrigu yowma alxaji alakbari ayaa laga wadaa waa yowma alxaji alabarka yowma naxriga loo jeedaa min ajli xadiidi abi hurayra abi hurayra xadiidkiisa dartiisa ayuuna yidhi maxaa maalinkaas yowma naxriga ah acmaasha inteeda faraha badan ayadaa la qabtaa saddex xiirashadii iyo tuulashadii iyo iyo waxyaaba fara badan acmaasha mucdamkooda ah ayaa la qabtaa oo qofkana maarata uu xalaaloobayo oo taxalulka hore maarata uu xalaaloobayo uu isdiibinayo oo maaratay maaratay uu saa samaynayo marka marka wuxuu leeyahay marka xajul akbar iyo xajul asqaraa jira xajul asqar waxaa la yidhahdaa cumrada ayaa la yidhahdaa xajul akbarna waa midkan caadiga ah. baabu muxuu baab u yahay fadli yowma carafa yowma carafa fadligeeda ayuu maarata baab u yahay can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha ana rasuula llahi sal lla alay wasalam qaala wuxuu yidhi maa min yowmin yowm ma jiro akhara badan min an yuctiqa allaahu ilaahay subxaanah wa tacaala inuu xoreeyo fiihi yoomkaa dhexdiisa cabdan addoon inuu xoreeyo ka badan mina naar naarta uu ka xoreeyo min yowma carafa yowma carafa wax ka badan ma jiraan buu yidhi oo addoommada maalinkaas ilaahay uu ka xoreeyaa naarta wa inahu allana layadnuu waa uu soo dhowaadaa soo dhowaansho isaga u qalma ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala soo dhowaadaa uma intaa ka bacdi yubaahii waa alla waa ugu faantamaa bihim ayaga almalaa'ika malaa'igta ayuu dadka isku soo baxay ugu faamtamaa yowma carafa fayaquulu markaasu wuxuu leeyahy ah rabbi ma araada haaulaa'i war kuwaan maxay doonayaan kuwaan kuwaan maxay doonayaan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay oo meeshaan isugu soo baxay oo ay baryaayeen maxay rabaan maanta oo ku faantamaya allah subxaanahu wa tacaala baabun wuxuu baab u yahay maa yaquulu waxa uu odhanayo idaa rakiba markuu maaragtay uu koro ilaa safar alxaj xajka safarkiisa uu u raaco daabadii iyo wahayrihi iyo hayrkiisaba waxa uu qofka uu odhanayo hadduu daabad raaco ama uu baabuur raaco an caliy alsdi radia allahu canhu ana ibna cumara radia allahu canhu callamahum waa uu baray ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa ida istawaa calaa baciirihi baciirkiisa hadduu ku sugnaado khaarijan xaalo uu yahay mid baxaya ilaa safarin safar u baxaaya kabara waa takbiirin jiray alaatan saddex jeer allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar ayuu dhihi jiray uma qaala wuxuu yidhi subxaana aladii sahara lanaa hada wamaa kunna lahu muqriniin wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun kabacdin aayaddan ayuu akhrin jiray subxaana aladii allihii aa sakharan sakhara subxaana aladii allihi ayaana sahan sahara noo sahra lanaa annaga haadaa midkan oo daabadda ah wamaa kunnaa ma aanu nihin eh, lahu muqriniin ay lahu mutiiqiin kuwa awoodana oo maaragtay awood u leh shaygan ay saaran yihiin maaha laakiin ilahay baa noo sakharay wa innaa anaguna ilaa rabbinaa lamunqalibuun rabbigaana xaggiisaan u gadoominaa allaahuma allahyow buu dhihi jira nabigu calayhi salatu wasalaam inaa anagu nasaluka waxaan ku weydiisanaynaa fii safarinaa haadaa safarkeena kan ala bira ayaan ku weydiisanaynaa bira iyo wataqwa alla ka cabsi wa min camalkan waxaan ku weydiisanaynaa maa tardaa waxaad ka raali taha ku weydiisanaynaa allaahuma allahayow hawin fuuday calaynaa dusheena safaranaa safarkeena haada kana loo fuuday watwi ilaahu duub cannaa xaggeena bucdow fogaanshihiisana ilaahu naga soo duub oo noo soo dhowey allaahuma allahayow anta adu asaaxibu fi safari safarka kii saaxiibkiisa ayaa tahay waalkhaliifatu midkii maarad ku heraaya ayaa tahay fil ahli ehelkana midkii khaliifo ku ah oo ku dambeeya ayaa tahay allaahuma allahi in acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min wacaa'i safar safarka mashaqadiisa iyo shidadiisaan kaa magangelaya wa ka'aabat ilmandar eegmada eegmada doorsoonkeedana waan kaa magangelayaa nafta doorsoonkeeda ay doorsoonto dhibka iyo safarka ay kala kulmayso wa shu'l munqalib gadoonka xumaantiisana waa kaa magangelayaa oo inaan gadoomo oo maaragtay meeshii sidii aan ku ogaaydo iska bedashay aan tago wa suu lmunqalab gadoonka xumaanshihiisana waa kaa magangelayaaho filmaali maalka maaragtay aan u gadoomay iyo walahli ahelka wa suu lmunqalibi filmaali walahli gadoonka xun ayaan kaa magangelayaa oo filmaali aan u gadoomay walahli ahelka ahelkeyga iyo maalkeyga oo aan ugu tago sidii ay ahaayeen si ka duwan oo xun aan ugu tago taasna ilaah waa kaa magangelaya waidaa rajaca hadduu laabto nabiga caleyhi salaatu salaam qaala huna waa dhahay kelimadahaas wazaada fiihina wuxuuna ku siyaadiyey aayibuuna taa'ibuuna labadaa kelima waa isku macne aayibuuna kuwii soo laabanayaanahay thaa'ibuuna kuwii soo laabanayaanahay rabbiyow caabiduuna kuwa caabudayaanahay lirabbina rabbigana kuwa caabudayaanahay xaamiduuna waxaanahay kuwa ku mahadinaya lirabbina rabbigan kuwa ku mahadinayaanahay marka saas ayuu nabiga calayhi salatu slam hadduu safar aadaayo xaj ha noqdo ama safar kale ha noqdo ducadan ayuu akhrin jira nabiga calayhi salaatu salaam oo khayrkii oo dhan maarata maaragtay ku sugan yahay ehelkii iyo maalkii iyo naftii iyo safarkii mashaqadiisii iyo dhulkii soo dhaweyntiisii intaba ay ku sugan tahay baabun wuxuu baabu yahay safarulmar'ati mar'ati safarulmar'ati haweeneyda safarkeeda ila alxaji ay u safarto maca dii maxramin ku maxram u ah maciisa ay la safarto maxramka waxaa loo jeedaa ama wiilkeeda ama walaalkeeda ama aabaheed ama ninkeeda ama maaratay abtigeed ama adarkeed aa loo jeedaa wixii maxram u ah oo maarata aan guursan karin ayaa loo jeedaa can abi saciid alkhudriy waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal ma aha limra'atin haweeney u xalaal ma aha tu'minu rumaysa billaahi alle walyowmi alaakhiri maalinka aakhir rumaysay an tusaafira inay safarto xalaal uma aha safaran safar inay safarto xalaal uma aha yakuunu ahaanaya alaaa ayaamin saddex maalmood iyo fasaacidan wixii ka badan saddex maalmood iyo wixii ka badan haweeney ilaahay rumaysay aakharana rumaysay inay safarta ma ilaa hadday safrayso wa macaha macaheeda waa inuu yahay abuuha aabaheed inuu yahay oo uu la safraayo oo maxram u yahay aw ibnuhu ama wiilkeeda waa inuu la socdaa maxram u yahay aw zawjuha ama zawjkeed waa inuu la socdaa aw akhuuha ama walaalkeed waa inuu la socdaa aw duu maxramin ku maxram u saaxiib waa inuu la socdaa minha ayada ka mid a oo u maxrama oo aanan guursan karin ilmaha maarata ninkeeda u dhalay oo kale eedooyinka ay u tahay oo naag kale ay usoo dhasho kale kuwaas maxram bay u noqonaya can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can anabiy sal l slam qaala wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal ma aha liimra'atin haweeney u xalaal ma aha tu'minu rumaysay billaahi alla rumaysay walyowmi alaakhiri maalinka aakhirin rumaysay tusaafiru inay safarto masiirata yowmin maalin intii loo socdo inay safarto xalaal uma ahno ilaa maca dii maxramin ku maxrama maciise ma ahan waa inuu maxramkeeda uu la socdaa aabaheed ama walaalkeed ama ninkeeda keligeed inay meelaha iska wareegto maaha oo ciddii doonta iskala saaxibto iskala socoto can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu aleyh wasalam yakhdub asagoo khudbadeynaya yaquulu asagoo dhahaayo laa yakhluwanna yuusan khaali la noqonin rajulun rajul biimra'atin haweeney uusan khaali la noqonin oo meel keligood yaysan joogin ilaa wa macaha macahoode waa inuu yahay duu maxramin oo maxram u saaxiiba waa inuu macooda u yahay ama walaalkeed ama aabaheed uula joogo walaa tusaafir almar'a mar'adii yaysan safrin haweentii yaysan safar gelin ilaa maca dii maxramin maxramtu u saaxiiba maceeda xaalay tahay maana faqaama rajulun baa istaagay markaas faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ina imra'atii haweenteedu kharajta way baxday xaajatan iyadoo xaajiye ah oo xajinaysa keligeed baxduu yidhi wa inii anigana uktatubtu waxaa laygu qoray fii qaswati kada wa kada anigana magacayga waxaa lagu qoray qaswadaas kada kada ah oo dagaalka aad baa layidhi qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi sal lla wasalam intaliq bax buu yidhi faxuja maca imra'atika haweentaada maceeda la xaji dagaalka aad sheegaysa iyo qaswada iyo jihaadka ka joog buu yidhi jihaad waxaa kugu filan haweeneydaada inaad la baxdo maceeda oo aad la xajiso inta kaligeed ay xajin lahayd maxram la-aan xajkii ka buri lahaa inaad adiga la socoto oo aad la xajiso indaliq bax buu yidhi faxuja xaji maca imra'atika haweentaada maceeda marka jihaadkii dhammaa ayaa waxaa maarata loo joojiyey eh, maxramka aawadiis marka ahmiyad weyn ayuu leeyahay baabun wuxuu baab yahay xaju sabiyi sabiga kii yaraa xajkiisi iyo wa man ruux ajirkiisa xaja xajiya bihi asaga oo maaratay xajisiiya siiya ajirkiisa ayaa maarata loo jeedaa can ibni cabaasin radia allahu canhuma can nabiy sal slam laqiya waa la kulmay rakban rag macnaha jamaaco ayuu la kulmay oo maaragtay asxaabulibil ah oo geel saaran birawxa meesha rawxa la yidhaahdo ayuu maaragtay kula kulmay nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa makaan maaratay sittata wa miilan eh, soddon iyo saddex miil ayuu xagga madiina maarata ka xigaa meesha la yidhaahdo eh, rawxaa fa qaala markaasu nabigu wuxu uri sal lay slam man qowmku waa kuma qaaluu waxay dhaheen almuslimuun muslimiin waay marka bal fiila xikmadooda waxaa la dhihi jiray nimankan khascam ayaa la dhihi jiray khascamaa nahay maysan dhihin wax kalena ma sheegan waxay dhaheen naxnu lmuslimuun muslimiin ayaa nahay faqaaluu markaas waxay ma anta adugu yaa tahay qaala wuxuu yidhi rasulla rasuulka ilahi aan ahay farafacat way kor yeeshay ilaya xaggiisa imra'atun haweeney sabiyan canug yar ayaa haweeney u kor yeeshay faqaalat markaasu waxay tidhi alihaada xajun kan xaj miyaa dushiisa ahaaday qaala wuxuu yidhi nacam xaj baa ahaaday walaki ajrun adigana ajir ayaad ka helaysaa buuyi haddaa xaji ajir ayaad ka helaysaa marka sabiga xajigiisii xajkiisii waa u jiraa markaas baabu wuxuu baab yahay alxaju xajkii aman laga xajiyo laa yastadiicu aan awoodin alrukuub inuu maarata raaco daabadda ama geela dushiisa uu raaco qofkii aan awoodin inuu ku dul sugnaado laga xajiyo ayuu baabu yahay can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma annahu qaala wuxuu yidhi kaana fadal binu cabaas wuxuu ahaa radiifa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulkii ilaahay ku lafan gashan ayuu ahaa fajaaathu waxaa u timiday imra'atun haweeney baa u timiday oo min khacam reer khacam ka mid a ah. tastaftiihi iyadoo maaragtay fidya ka dalbeysoo jawaab weydiinaysa fa jacala fadl fadl wuxuu godogalay yanduru inuu fiirinayo ilayha xaggeeda fadal markaas wuxuu godogalay fadl wuxuu ahaa nin qulux badan uu ahaa oo dhallinyaro ah fa jacala fadl fadl wuxuu godogalay yanduru inuu fiirinayo ilayha eh, gabadha xaggeeda wa tanduru ayaduna ay fiirinayso ilayhi fadl xaggiisa ay fiirin ayaduna gabadh qurux badan bay ahayd way isfiirinahaen marka fa jacala rasuulu llahi sal alla alay waslam rasuulka ilahi markaa wuxuu gudogalay yasrifu wajha alfadl eh, yasrifu wajha alfadl fadl maarata wejigiisa inuu ka leexinayo inuu u leexinayo ilaa shik alaakhar dhinac kale u leexinayo waa isaalat lmunkara bilyad munkarka nabiga alai sala sl gacanta ku suulinaya wejigiisa ayuu leexinaya markaasu ilaa shik alaakhar dhinac kale u leexinaya wejigiisa qaalat markaas waxay tiri ya rasul rasuulka ilaahayow ina fariidata allah fariidada ilaahay calaa cibaadihi uu ku faradeelay oo fi lxaji xajka dhexdiisa adrakatu way haleeshay abii aabbahay bay haleeshay sheekhan oo sheekh ah kabiiran oo laa yastadiicu ma awoodo aabbahay an yahbuta inuu sugnaado cala raaxilati raaxilada inuu ku sugnaadana ma awoodo ee afa xuju canhu ma ka xajiyaa qaala markaas wuxu uhi nabiga alayh salatu slam nacam ka xaji buu yidhi aabbaha wadalika fii xijat alwadaac ayay ahayd buu yidhi arrintaasan waxay ahayd fii xijat alwadaac ayay ahayd ka xaji buu yidhi maaragtay ka xaji buu yidhi nabiga sala allahu aleh wasalam baabun wuxuu baabu yahay fi lxaaidi xaaidadii islaantii xaydka qabtay iyo walnufasaai islaantii nifaaska qabtay oo umushay idaa araadata hadday doonaan alixraam ixraam hadday doonaan inay xarmadaan sidee bay yeelayaan gabadhii xaydka qabtay iyo midii nifaaska qabtayba can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalat waxay tihi nufisat way nifaastay asmaa bintu cumaysin muxamed binu abi bakar ayay umushay bishajara sajaradii ayaana maaratay ku umushay marka sajaradu dalxulayfa ayaa maarata loo jeedaa geed meeshaa ku yaalla ayuu ahaa dalxulayfa nufisat way umushay asmaa bintu xumaysin bimuxamed bin abi bakr bishajarati shajara meesha la yhahdo dalxulayfa ayay maaratay ku umushay fa amara markaas wuxuu amray rasuulu lahi sal ly slam abubakr wuxuu amray an ya'murahaa inuu amro takhtashira qubaysato wa tuhilla takhtasil ha qubaysato wa tuhilla hana maaragtay ixraamato oo ixraamkii ha ku lawaaqdo ayuu yidhi nabiga alayh salatu salaam ha qubaysato hana ixraamato buu yidhi nabiga alayh salatu salaam marka asmaa bintu cumays ee awal waxaa qabay jacfar bin abi aalib haddana waxaa guursaday abubakar haddana waxaa guursaday cali bin abi aalib maarata gabadhaas bay ahayd marka fa amara wuxuu amray rasul sal ly slam abaa an ya'muruha inuu amro takhtasil qubaysato watuhilaana ixraamto ah ku dhawaaqda ixraamkii marka caaishana sidaasoo kale ahayd ee markay xayshay nabiga sal alay wasalam saan wuxuu amray ayadana inay qubaysato kabacdana ay ixraamato marka labadoodaas ayuu maarata nabiga alayh salatu slam u baneeyey maarata inay saas sameeyaan baabun wuxuu baabu yahay fi mawaaqiiti alxaji xajka mawaaqiiddiisa ayuu baabu yahay iyo cumrada can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yhi waqadta waa u waqtiyey rasuulu sal ly slm liahli lmadiinati ahlumadiina wuxuu u waqtiyey dalxulayfa dalxulayfa meesha la yidhaahdo ayuu ahlumadiina u waqtiyey nabiga sal maaratay nabiga sal lay wasalam dalxulayfa meesha la yidhahdo ayuu waqtiyey waliahli shaam ahlu shaamna wuxuu u waqtiyey aljuxfata juxfa meesha la yidhaahdo ayuu maaratay umaarat ayagana maaratay uu maaratay inay ka xarmadaan ayuu maarat u nabiga sal lay wasalam marka juxfadaas raabaq ayay la siman tahay waliahli majdin ahlu majdina wuxuu maaratay ayaguna waliahli majdin wuxuu ayaguna maaratay u waqtiyey qarnalmanaazil qarnalmanaazil meesha la yidhaahdo in ayaguna maaratay ay ka xarmadaan marka asaylu ayaa maanta loo yaqaanaa waxay u dhowdahay daa'if ayay ka sugaysaa wax yar waliahli yaman ahli yamanna wuxuu u waqtiyey yalamla meesha la yidhaahdo ayaguna inay ka xarmadaan qaala markaas nabigu wuxuu yiri sal ly slam fahunna kuwaasu lahunna dadkaasay u sugnaadeen meelaha aan soo sheegay lahunna dadkaas ay u sugnaadeen walimanna waa u sugnaadeen ataa calayhinna maaratay yimid oo min hayri ahlihin ahelkooda heyrkood ah qof alle qofkii soo marana meelahaas oo meel kale adduunyada ka yimaadana isna waa kasoo xarmanaya dhibaato male oo miman ah araada doonay alxaj xaj doonay iyo walcumrata cumro doonay qof alle qofkii cumra xaj doonayna isna waa lamidoo waa kasoo xarmanaya ooba soo mara meeshaas ayaga keliya khaas ku faman kaana qofkii ahaayo duunahunna meelahaas mawaaqiiddaas sukadooda qofkii ahaadana fa min ahlihi meelaha uu joogo ehelkeeda ayuu ka mid yahayo meeshaas ayuu maarata asna ka exraamanaya faman kaana qofkii ahda duunahum sukadoodana fa min ahlihi ehelkeeda ayuu ka mid yahay meesha uu joogo ehelkeeda ayuu ka mid yahay wa kada fakadalik man kaana qofkii ahaada aqrabu min haada qofkii ahaada meeshaa wax ka sugayana fakadalika waa sidaasoo kale waay man kaana kada qofkii saas ahaadana oo meelahaas ahaada isku oobana fakadalika sidaasoo kale waa isna meeshaas ku xirmanaya xataa intii ahlu makat ahlu makana yahiluuna ay ka ihlaalsadaan minhaa maka xaggeeda ay ka xirmadaan xataa intii ahlu maka ahlu makana yahiluuna xajka ay ka xirtaan minhaa maka xaggeeda ay ka xirtaan marka sidaas ayuu u cadday nabigu sal ly wasalam ahlu maka maka dhexdeeda ka xiraamanaya can abi zubayr waxaa laga wariyey anahu samica wuxuu maqlay jaabir bin cabdilaahi radi allahu canhuma yus'alu isagoo su'aalaya can ilmuhalli meesha laga ihilaalsado oo laga xirto laga exraamto isagoo su'aalaya ayuu maqlay faqaala markaasu wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay axsibuhu raawigu wuxuu yidhi axsibuhu waxaan u malaynayaa rafaca inuu u koryeelay ila nabi sal ly slam warkaan warkaan in u koryeelaan u malaynayaa buu yidhi faqaala markaasu wuxuu yidhi muhallu ahlulmadiina ahlulmadiina muhalkooda meesha ay ka xarmaynayan ahlulmadiina min dulxulayfa ay ka xarmanayaan wariiqu laakhar dariiqa kalena aljuxfata waa juxfa wa muhalu ahlulciraaq ahlulciraaqna waxay ka xarmanayaan min daati cirqin meesha la yidhaahdo wa muhalu ahlu najdina waxay ka xarmanayaan min qarnin qarnmanaasin meesha la yidhaahdo waa meesha hadda saylulkibir loo yaqaan wa muhalu ahlulyaman ahluyamanna waxay ka xarmanayaan mahalkooda u yahay min yalamlam meesha ayay ka xarmanayaan marka xadiiskan dub wuxuu ku siyaadiyey min daati cirqin ayuu ku siyaadiyey shantaa meelood ayuu u waqtiyay nabig sal ly slm inay ka xirtaan baabun wuxuu baabu yahay adayibu lilmuxrimi daybkii inuu u sugnaado ninka muxrimka ah qabla an yuxrama intuusan xarmin ka hor inuu daybka ismariyo oo barafuunka ismariyo an caaishata waxaa laga wariy radiallahu canha zawja nabi sal l slm qaalad waxay tihi dayabtu waan hagaajiyey rasuulallahi sal ly waslam biyaday gacanteyda ayaan ugu daydaybay tiri oo gacanteyda ku barafuumiyey lixurmihi xarmashadiisi xiina axrama markuu xarmanayay gacanteedan deebka ugu mariya bay tiri walixillihi xalaal noqoshadiisiina waan u mariya bay tiri xiina xalla markuu xalaal noqday qabla an yaduufa bilbeyt beytka intuusan dawaafi ka hor ayaa isna maarata aan u mariya bay tiri oo maarata aan aan u diibiyey can caaishata waxaa laga wariyay radiallahu canha qaalat waxay tihi kaanii waaba anigoo anduru fiirinaya ilaa wabiisi lmiski miskiga dhaldhalaalkiisa fii mafraqi rasuulilahi sal lay rasuulka mafraqiisa kala barkiisa madaxiisa kala barkiisa waaba anigu ka fiirinayo wa muxrim isagoo xarman oo muxrim ah baabun wuxuu baab u yahay almisku adyabu diib miskigu inuu yahay diibkan ugu wanaagsan can abi saciid alqutri waxaa laga wariy radiallahu canhu ana rasul lah sal slam dakara waa sheegay imra'atan haweeney buu sheegay oo min bani israa'iil ka mid ah xashat waxay haweentaas waxay ku cubtay khaatamaha khaatamkeeda miskan miska ayay ku cubta buuri si dadka ay ag maraysa agmaraysa intay u uriyaan ay usoo raacaan haweeney xun bay ahayd walmisku miskiguna wuxuu yidhi adyab waa diib midka u wanaagsan bu yiri miskiga nabiga sal lay waslam wal misku miskiguna adyabu waa diib midka u wanaagsan waaye marka haweeney xun bay ahaydoo khaatimkeeda intay ka buuxisa barafuun ay maarata ragga hortiisa marajad si ay usoo raacaan marka xadiiska wuxuu usoo qaatay wal misku miskiguna waa diib midka ugu wanaagsan buu yiri nabiga alayh salatu salaam marka sidaas ayuu cadda nabiga sal alay wasalam marka haweeney kalena way jirtay oo ayadana maarata koobaha dheer dheer bay qaadan jirtay markaas ragga hortiisa ku socon jirta si ay inta dhawaaqooda maqlaan ee ragga ay usoo raacaan marka kobahaas iyo marat khaatamka saas marat labada waxaa laga dhaxlay banu israa'iil ayaa laga dhaxlay baabun wuxuu baab u yahay aluluwatu cuudka ayuu baab u yahay iyo walkaafuura iyo kaafuurka ayuu baab u yahay can naafic waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kaana ibnu cumar wuxuu ahaa radia allahu canhuma istajmara markii uu maaratay uu kaana ibnu cumar wuxuu ahaa radia allahu canhuma ida istajmara markii uu qaacsado istajmara waa qaacsan jiray biluluwati cuudka ayuu ku qaacsan jiray cuudkaasoo hayra madaraatin ku maaratay la carfiyey oo catar lagu siyaadiyey hayrkiis ah wa bikaafuurin kaafuurna waa ku bukuursan jiray oo yatraxuhu uu tuuraayo kaafuurkaas maca aluluwati maarata cuudka maciisa uu tuuraayo ku dhex tuuraayo uma qaala wuxuu yidhi ibnu cumar haakadaa sidaas ayuu kaana u ahaa yastajmiru kii maaratay u buquursada rasuullah sal slam maarata oo u qaacsada markuu maaratay uu qaacsanayo saasayuu nebigu sal ly slm uu samayn jiray marka sunnada nabiga ayay ka mid tahay sal alla aleh wasalam marka istijmaarka hadda dhagaxaysiga looma jeedee waxaa loo jeedaa markaan maaratay istijmaarka waxaa loo jeedaa qaacsiga ayaa loo jeedaa dhuxulaha maaratay intii maarata dabka ay dhalaan dabka markay dhalaanna maarata kabacdi cuudka lagu subaayo ayaa loo jeedaa maanta istijmaalkii kaleo dhagaxaysiga ahaa looma jeedo baabun wuxuu baab u yahay fi reexaan fi reexaan reexaanta ayuu baab u yahay udgoonka ayuu baab u yahay can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahi wuxuu yidhi man curida qofkii loo bandhigo calayhi dushiisa rayxaanun rayxaan udgoon qofkii loo bandhigo falaa yaruduhu yuusan celinin fa inahu maxaa yeele khafiifun waxmali xambaarkiisu waa uu fuuliyaha waayo oo kuma dhibaayo jawaano aad qaadaysa maaha dayib riixi riixdiisuna way wanaagsan tahay haddii nin saaxiibkaayo uu barafuun kuu mariyo hadeedin maxaa yeele culays ma leh culays ma leh reexdiisana way wanaagsan tahay oo kuma dhibaayo man curida caleyhi qofkii loo bandhigo rayxaanatun falaa yaruddu yuusan celinin fa inu maxaa khafiifuulmaxmali xambaarkiisu waa fuudyahay dayibu reex reexdiisana way wanaagsan tahay waay marka cumaan binu cafan ayaa wuxuu leeyahy qofka hadii bilmatalu beer u dhex galoo kale rayxaanta iska ubsadoo kale wax dhibaataa male buu leeyahy xataa isagoo xarman wax dhibaataa male baabun wuxuu baabu yahay alixraam min cindi masjid alxulayfa in laga ixraamto masjid ulxulayfa agtiisa in laga ixraamto can saalim waxaa laga wariyay ibni cabdilaahi anahu samica wuxuu maqla aabaahi wa aabihiis yaquul asoo dhahaayo baydaaukum baydadiinaan baydaaukum baydadiinaan haadihi oo tan ah allatii taasoo takdiibuuna aad ku been abuuranaysaan calaa rasuli lah sal ly wasalam fiiha dhexdeeda maa ahalla kama xiran rasuulullahi sal ly wasalam ilaa min cindi almasjid masjidka yacni dulxulayfa dulxulayfa masjidka agtiisa ayuu ka xarmaday buuri nabiga alayh salatu wasalaam marka ayagaa waxay dhihi jireen meeshaas ayaa waxaa ku oola jiray jabal layihaahdo sharafulbaydaa marka waxay dhihi jireen qaar waxay leeyihiin hasa markay jabalka kortay ee nabigu exraamtay qaarna waxay leeyihin maye masaajidka agtiisa ay ku exraamtay nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka cumara marka marka wuxuu caddaynayaa cabdullahi bni cumar wuxuu leeyahy nabigu wuxuu ka xirtay masaajidka agtiisa ku xirtay buu leeyahy beydadiinaas aad leedihiin beydaduna bay ka xirtay ma jirto ayuu leeyahy nabigu wuxuu ka xirtay sal ly wasalam masaajidka agtiisa dulxulaytu ka xirtay baydaaakum buu yiri cumar ibnu cumar beedadiina haadihi oo tan ah taasoo takdiima aad ku been unanaysaan calaa rasulillah sal ly slam oo aad leedihin ayadu ka xirtay ka xarmaday fiiha dhexdeeda maa ahalla kama xiran rasuululahi sal alay wasalam ilaa min cindi almasjidi masaajidka agtiisa ayuu ka xirtay nabiga alay sala slam yacni dalxulayfa meesha la yihahdo dalxulayfa ayuu ka xirtay nabiga sal alay wasalam ee sida aad sheeganaysaan ood dhahaysaan maaragtay sharafulbaydaa ayuu ka xirtay jabalulbaydaa jabalkaas ayuu ka xirtay aad leedihin oo sharafulbaydaa loo yaqaano maahan buu leeya ibn cumar nabigu wuxuu ka xarmaday sal alay wasalam masaajidka agtiisa u ka xarmaday dulxulayfana loo jeedaa marka sidaas ayuu maarata u caddeeyey baabun wuxuu baab u yahay alihlaalu xiina tanbacatu araaxila walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh